alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii duruusu lbalaaqa sababta sagaalaad ee keensanaysa in la hormariyo shay marka asalkiisu ahaa in la dambaysiiyo waxa weeyaan walmuxaafadatu calaa wasnin aw sajcin in la ilaalinaayo wasni awsaantii gabayga ka mida ayaa waxaa laisleeyayaanu jabin markaase wasniga dhowris la dhowrayaa keensatay in la hormariyo shay xaqiisu ahaa in la dibdhigo aw sajcin ama sajci daraaddii ayaa markaa ilaalin la ilaalinayo sajciga ayaa markaa loo hormarinaya sajciguna wuxuu yahay waa hadal isku beegbeegan waa tawaafuqu fawaasil ilkelim kelmadaha fawaasishoodu inay markaa iswaafaqdo ama bicibaara ukhraa siday qaarkood ka cabiraan waa hadal kaafiye leh oo sidii kaafiyadii gabaygaoo kalea kaafiye loo yeerayaa laakiin wasnigii awsaantii shicirka kuma fadhiyo oo gabay maaha kaasaa waxa la sajci oo hadalkaa isku beegbeegan ee laisla egeeganaayo ee laiswaafajinaayo siuu markaa waxa weeye isku wax ugu dhammaado carabtu waxay ka eegaan xagga markaa iswaafajinta ay iswaafajinayaan awaakhirtay ka eegaan marka soomaalidu awaaisha ka eegto falawalu ka hore oo in wasni la ilaalinayo wasni awsaantii gabayga ka mid ah in loo hormariyo naxwu idaa nataqa safiihu falaa tujibhu fa khayrun min ijaabatii sukuutu waxaa ka mida ah beydka shaacirku uu yidhi mar waxaa loo nisbeeyaa muxaaribi marna waxaa loo nisbeeyaa shaafici idaa nataqa safiihu wuxuu yidhi hadduu hadlo ka safiiha ah ee marka waxa weeye caqliga gaaban ama ka safiiha iska fududi hadduu yidhaahdo aan caqligiisu miisaan lahayn falaa tujibhu ha u jawaabin fa khayru min ijaabatihi sukuutu waxaa ka wanaagsan min ijaabatihi jawaabista loo jawaabayo waxaa ka wanaagsan asukuutu aamuska laga aamuso ba ka fiican in loo jawaabo marka fa khayrun erayga khayrun ah waa khabar asukuutuna waa mubtade mu'ahara mubtade la dambaysiyey wey khayrunna waa khabar la hormariyey waxaa khabarkaa loo hormariyey si wasniga gabayga loo ilaaliyo oo haddii la odhan lahaa fasukuutu khayrun min ijaabatihi haddii caynkaa la odhan lahaa beydku waa jabi lahaa beydkuna wuxuu ahaa baxrulwaafir baxrulwaafir ayuu ahaa marka waa jabi lahaa markaa si aanu beydku u jabin baa la hormariyey khabarkii fa khayrun min ijaabatihi sukuutu mubtadihina la dambaysiiyey marka waxyaalaha khabarka loo hormariyo ama shay xaqiisu ahaa in la dibdhigo oo asal ahaan sidaa alahaa oo haalib ay u ahayd waxaa loo hormarinayaa waa si wasni loo ilaaliyo noocan oo kale marka shay xaqiisu ahaa in la dibdhigo waxa loo soo hormariyey waxay tahay waa si wasniga loo ilaaliyo waayo khabarku asal ahaan waa la dibdhigi jiray walasl fi lahbaari an tuahara wajawazu taqdiima id laa darara marka asal wuxuu ahaa khabarku in la dambaysiiyo wakadaa shay kastooo e, asal ahaan u lahaa in la dambaysiiyo haddii lasoo hormariyey iyaduna waa noocaasoo kale wasni in la ilaalinayo daraaddeed in loo soo hormariyo tan weeye wathaani nooca labaad oo tusaalaha sajciga naxwu khuduuhu faqulluuh qabta oo xidha uma aljaxiima salluu dabeedna naarta jaxiimo geliya uma fii silsilatin darcuha sabcuuna diraacan faslukuuh intaa dabeedna silsilad gudaheed oo dheerarkeedu yahay toddobaatan dhudhun faslukuuhu geliya marka waxaa loo soo hormariyey aljaxiima iyo fii silsilati labadaba waxaa loo qadimay waa si aayaadka fawaasishooda laysu waafajiyo waayo maxay ku dhammaanayaan faqulluuh salluuh faslukuuh marka si aynay isu khilkhilaafin isu waafaqaan fawaasisha aayaadku ayaa markaa loo soo hormariyey way isku khilaafaan culammadu qur'aanka ma la odhanaya waa sajci mise la odhan maayo oo fawaasil keliya laga cabiraya ahlucilmiga qaarkood waa diidaan yani qur'aanka inay yani markaa xurmadiisa ilaalinayaan daraaddeed bay u diidaan oo waxayn sajcigii fiicna waxaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen inaanu sajcigu fiicnayn xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam ina hada min ikhwaani lkuhaan ina hada min ikhwaani alkuhaani min ajli sajcihi aladii sajac marka inuu sajcigu madmuum yaha laga qaadanaya yidhahde inkastoo riwaayo kale soo aroortay asajcun ka sajci alkuhaan ama asajcan ka sajci alkuhaan yani sajci kii kuhaanta la mida miyaad marka odhanaysa marka calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin sajcigani dee waxaweye xaaladdan mid madmuum uu ahaa oo maadaama markaysaga nooc mucaarado oo sharcigii lagu caaridaayo uu u dhacaayey saasaa loo diidey oo baatil loogu markaa gargaarayey oo shay xaqa lagu caaridayey laakiin haddaanu sidaas ahayn madmuum noqon maayo calaa kulli xaal qur'aanka sajci ma lagu itlaaqayaa sajci baa ku soonaya asjaac ma la odhanaya mise lama odhanayo khilaaf baa culamada dhexdooda ku sugan marka adabku waxa weeyaan bay culamada qaar yidhaahdeen in fawaasil laga cabiro aan sajci laga cabirin ishkaalkaa ku sugan daraaddii laakiin mashaayikhdu waxay ka cabireen hadda sajci bay ka cabireen culamada qaarkood yidhi maqaamka baalaaqada marka looga baahdo sajciga waa la tusaalayn karaa laakiin awqaada kale fawaasil in la isticmaalo ayaa fiican waa walam yudkar likulli min ataqdiimi waataakhiiri dawaacin khaasa looma sheegin mid kastoo horumarinta ka mida iyo wataakhiiri dibudhigista ka mida dawaacin waxyaala asbaaba u yeedhaya looma yeelin oo khaasatun gaar ah dawaacin waxa weye waa marfuuc marka khaasatun oo sifo ka ah waa in la rafciyaa dawaacin khaasatun dawaaci gaara ah looguma sheegin liannahu idaa taqadama sababtuna waxay tahay markuu hormaro axadu ruknay iljumla jumlada labadeeda rukni midkood markuu hormaro labada qaybood ay ka kooban tahay ee musnadkii musnadu ileyhiga ah taahara alaakharu ka kale waa dib dhacaya waa xagga dambu maraya waayo dee in lagu wada lafdiyaa ma dhici karto mar ay soo wada baxaan haddii mid la hormariyey daruuratan kii kale waxa uu noqonayaa mid dambaynaya fa huma mutalaazimaan waa laba shay oo islaazimaya kani hadduu horeeyo inuu ka kale dibdhib marayo marka haddii la sheego sababta keensatay kan in la hormariyo ka kale waxa dib riday in sabab loo raadiyaa looma baahna waayo laba shay islaazimaya weeyaanoo horumarinta midkood la hormariyaa waxay diidaysaa ka kale inuu horreeye waxay noqonaysaa ilaaba ilaa inuu dambaynayo waa arrin talaasum oo kala dhalanaya wey kala laazimaya mm, saas weya bimacnaa waxaa weeye marka sababtaa kaa loo hormariyey ka kale waxaa loo dibdhigay waa in la saabeeyaa waxba la odhan maayo waayo horumarinta kan la hormariyaa keensanayo laasimsanaya in ka kale la dibdhigo intuu inoo sheegay waa intaas albaab araabic baabka afraad oo ka mida ah kitaabka duruus albalaagha fi tacriifi watankiir wuxuu ku saabsan yahay macrifaynta iyo nakiraynta hadalladii lagu hadlaayo waxaa ka mida ah, marka n mid la macrifaynayo iyo mid la nakiraynayo marka waxaa laga hadlayaa maxaa keensaday asbaabta marka in la macrifeeyo maxaa keensaday wuxuu ihi sheikhu ida tacalaqa algaradu bitafhiimi almukhaaطabi irtibaad alkalaami ida tacalaqa algaradu haddii ujeeddadu ku tacalluqdo bitafhiimi almukhaaطabi ka lala hadlaayo in la fahansiiyo irtibaaط alkalaami hadalku inuu ku xidhan yahay bimucayanin mid gaara inuu ku xidhan yahay shakhsi mucayanoo gaara inuu ku xidhan yahay oo hadalku ku saabsan yahay in la fahansiiye haddii la rabo falmaqaamu liltacriif maqaamku wuxuu u sugnaaday macrifayn haddii cid gaara arrinkaasi ku khaas yahay haddii la doonaayo in la tilmaamo oo ruuxa si ha la fahansiiyo in macrifo laga cabiraa lafdi macrifo ah waa laga cabiraa wa lam yatacallaq ilgaradu bidaalika markaanu ku tacalluqin ujeeddadu aynay ku tacalluqin bidaalika kaas oo cid mucayana inuu hadalku ku saabsan yahay in la fahansiinayo markaanu ku saabsanayno ku tacalluqin falmaqaamu litankiir maqaamku wuxuu u sugnaaday nakirayn yani asal marka hore waxa ah nakirada marka macrifo ahaan waxaa loo isticmaalayaa in markaa lagu tilmaamayo lagu fahansiinayo cid gaara ah hadalkan inuu ku saabsan yahay ku tacalluqo marka uu sidaa ku saabsan yahayna waa in macrifo laga cabiraa anwaacdii macrifada marka waa in lagu sheegaa siday ugu kala ansabsan yihiinna marka waa in lagu tilmaamaa maxaa macrifadan loogu isticmaalo kan loogu isticmaali waaye maxaa nakiradii horta looga weecdo loogu weecday markii waa macrifada yani hadalkiibaa cid mucayana ku saabsan falmaqaamu litacriif ujeeddadu haddaanu cid gaara hadalkaasi ku saabsanayn shaksi mucayanoo gaara aanu ku saabsanaynoo hebelah falmaqaamu litankiir maqaamku nakirayn bay u sugnaatay in la nakireeyo waxa ku sugan waxaa ku filan yani shaksi baa caynkaa falay ya ama shaksi baa waxaa sameeyey yani mid gaara in lagu fahansiiya lama rabo waxaa la rabaa un inaad garato inuu shaksi un sameeyey ama nin baa waxay waxaa sameeyey dabeedna waxaasu ku guulaystay waxaa la doonayaa un ciddii inay ku guulaysteen lagu tilmaamee lama doonaayo shakhsigu ahaa in lagu cayimo walitafsiili hada alijmaal duuduubka hadalkaasi u duuduuban yahay balballaadhintiisu iyo kala saarkiisa naquulu waxaan u odhanaynaa taa daraaddeed hadalka ijmaalka yani duuduuban faahfaahintiisa iyo caddayntiisa daraaddeed waxaan u odhanaynaa min almacluumi waxa la ogsoon yahay waxaa ka mid a ana almacaarif adamiiru inuu macaarifta ay yihiin damiirka kow iyo walcaalamu caalamka magaca markaysaa cid gaari leedahay iyo wasmu lishaarati magaca markaa tilmaanta sheegaaya walismu lmawsuulu iyo magaca markaa waxaw mawsuul ah oo waxa weeye ism mawsuul ah isimkii markaa siladiisa lagu xidhiidhinaaye ee mubhamka ahaa alladii allatii waxa la midka walmuxalla bial iyo isimkii markaa al markaa la geliyey al lagu qurxiyey bimacnaa al baa la geliyey oo asha ku macrifoobay walmudaafu liwaaxidin mima dukir iyo walmudaafu kii loo idaafeeye loo tiiriyey liwaaxidin mid loo idaafeeyey mima dukira ashyaada lasoo sheegay ka mid a shanta hore ee lasoo sheegay addamiir iyo walcalam wasmu lishaara walismu lmawsuul iyo walmuxalla bial intaa mid ka mida kii loo idaafeeyey oo mudaaf looga dhigay isaga mudaaf laga dhigay kaa kalena uu noqday mudaaf ileyhigii isaguna waa macrifoobaya isagoo nakiro ahaabaa loo idaafeeyey shantaa mid ka mid a wuxuu noqonaya almudaafu ilaa macrifa almudaafu limacrifa ama limucarafin mid macrifo ah ayaa loo idaafeeyey almudaafu limacrifa mid macrifo ah baa loo idaafeeyey isaguna wuxuu noqonayaa inuu idaafada ku macrifoobo wlmunaadaa ka toddobaad wuxuu noqonayaa waa kii munaadahi loo yeedhayey waa nooca la yidhahdo annakiratu almaqsuuda waa nakiradii cid gaara looga jeeday oo cid gaara looga qastaayey isaguna wuxuu noqonayaa macrifo ayuu noqonaya marka macaariftii waxay noqdeen toddoba ay noqdeen aldamiir iyo alcalam wasmu alishaara walismu almawsuul walmuxalla bial walmudaafu liwaaxidi mima dukir iyo walmunaada oo ah annakiratu almaqsuuda annakiratu almaqsuuda waa sida waxa weeye yaa rajulu war ninkanow ninkanow qulnaa ya naaru kunii bardan qulnaa waxaanu idhi yaa naaru dabkanow ya kunii bardan waxaad noqotaa mid qabow wa calaa ibraahim bacdu ahlicilmi warka ay yidhaahdeen intaasaan dab la shidanoo dabkii qabow iska ahaa adduunyadao dhan qowlka noocaasi waxa weeye sawaab maaha waayo dabka lala hadlayo dab oo dhan ma aha dabka adduunyada ku sugan oo dhan fii jamiici alardi dabka ku sugan oo dhan lalama hadlayo dab mucayana lala hadlayey waa nakira maqsuuda yaa naaru yaa naaran lama odhan yaa naaru baa layidhi yaa naaru marka waa nakira maqsuuda waa mid mucayan ah waa kii ibraahim loo shiday si loogu gubo waa nakira maqsuuda marka macaariftay gelaysa culamada badankoodu waxay sheegaan lixda horey sheegaan oo munaadahan annakiratu almaqsuuda in badan baa ka reeba laakiin iyada lafteedu inay macrifo tahay baa saxiixa kaannahu in macno ishaariyi ku sugan tahay oo la tilmaamayo kan goobta ku sugan yaa rajulu nin kanow yaa rajulan marka la yhaha ninow waa nin kastay ku dhici kartaa yaa rajulu ninkii indhaha la'aa nin buu maqlay meesha ka hadlaya markaasuu yaa rajulu war ninkanow khud biyadii gacantayda qabo waa mid mucayanu la hadlaya haatay culamada qaarkood markaa toddobada macrifo kulmiyeen ina almacaarifa sabcatun fiiha kamul ana saalixun da malfata bnii ya rajul ana waa damiirkii saalixun waa calamkii daa waa ismu ishaarihii maa waa mawsuulkii alfata waa almuxallaa bial ibnii waxa weeye waa mudaaf ila damiir yani macrifa loo idaafeeyey yaa rajul yaa rajul waa yaa rajuluba iyaduna ahayd markaa akhirka ayuu reebay waxa weye waa nakira maqsuuda toddobadii macrifo saasay ku dhan wuxuu yidhi ama damiiru damiirka miyaa fa bihi likowni almaqaami liltakalum damiir maxaa loo keenaa shaygii macrifo maxaa looga dhigay waxaa looga dhigay mid mucayana inuu ku saabsan yahay in lagu fahansiiyaa la doonaya haddaba macaariftii waa badnaayeen maxaa damiir loogu dooray taasuu kuu sheegaya wuxuu ku yidhi ama damiiru damiirka miyaa fa bihi damiirka waa la keenaa likowni lmaqaami maqaamku inuu yahay daraaddeed litakalumi hadlis ciddaasi hadlayso inuu u sugnaaday awil khitaabi ama lahadlis lala hadlaayo inuu u sugnaaday awil ghaybati ama cid maqan in laga tilmaamayo la sheegayo inuu u sugnaaday macal ikhtisaari hadalka in la koobayo lala qabo oo damiirka lafdigiisi waa kooban yahay waa lafdi mukhtasar ah hadda maaragta cid haa'ibaana la sheegaya marka takalum ama khitaab ama hayba laga cabiraa ikhtisaarna waa weheliyaa hadalkii la koobaayo oo damayrta alfaadeedu waa yartahay ana iyo anta iyo huwa haddamaragta waxa weeye alfaadii waa kooban tahay waa ikhtisaar haddana waxa weeye waa shay markaa wax macrifaynaya waxaaba la yidhaahdaa wa acrafu lmacaarif acrafuha damiiru damiirka ugu macrifo badan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen allah oo lafduljalaalaha ah baa ka macrifo badan mata laga sheego inuu siibaweyhi yidhi acrafu lmacaarif waa allah markaasay yidhahdeen qaar baa ku riyooday siibaweyhiyo markaase waxay ku yidhaahdeen muxuu ilaahay kugu fala markaasi waa ii dembi dhaafay muxuu kuugu dembi dhaafay yidhahdeen biqawlii allaahu acrafu almacaarif waxyaalaha mulaxa ah min mulaxi ilcilmi ay sheegaan bay ka mid arrin dee aadaab iyo ixtiraam markaa tilmaamaya marka laga yimaado lafduljalaalaha macaariftii waxa ugu macrifo badan addamiir isimka ilaahay ee lafduljalaalaha marka laga yimaado macaariftii waxaa ugu macrifo badan addamiir ka nooc ahaan damiirka u macrifo badan damiirkiina waa si kale macrifo badan yahay damiiru waxa weeye damiiru mutakalim baa ugu macrifo badan mukhaatabkaa ku xiga damiiru haybaha ayaa ku sii xiga marka damaa'irta ikhtisaar bay ku dhisantahay ilaa hadalka la koobaayo maqaamkii hadduu u sugan yahay litakalum ama khitaab ama haybo in la koobaayana hadalka laga doonaayo aad loo ikhtisaariyo damiir baa la cabiraa naxwu ana rajawtuka fii hada alamri ana anigu rajawtuka waa ku rajeeyey fii haada alamri arrinkaa gudihiisa ayaan markaa ku rajeeyey waan raje kaa qabay inaad wax iga tarto ama iga caawiso ana waa damiir takalum sheegaayo waa damiir mutakalimku iska cabiraayo oo inuu ka hadlayaa uu isagu issheegayo ayuu markaa ku tilmaamaya ana rajawtuka anigaa ku rajeeyey fii hada alamri waxaa la mida ah, wa anta wacadtanii adaa ii ballanqaaday biinjaazihi fulintiisaad iigu ballan qaada waxa weeye waa damiiru khitaab damiir tilmaamaya weeye cida lala hadlayo ayaa lagu cabiraa anta iyo wacadta cida hadlaysana waxaa lagu cabiraa ana iyo rajawtu yani tada markaa taa ulfaaciliya iyo ana ana iyo taa ulfaaciliya labadu waa laba damiir marka damiirkii hadduu intaas markaa maqaamku u sugnaaday ama takalum ama khitaab ama haybo ikhtisaar la koobayaana ay la socoto ila intaa waa la cabiri karaa iyadoo marka waxa weyaan yani aan ikhtisaar looga jeedin damaa'ir baa maqaamka u sugnaadaoo maqaamka waxaa laga cabirayaa damaa'ir baa lagu cabiraya macaariftii isagaa laga doorayey macaariftii isagaa laga doorayey walaslu fi lkhitaabi an yakuuna limushaahadin mucayan asalna waxa u ah cidda lala hadlayo an yakuuna limushaahadin inuu u sugnaado mid la arkayo oo mucayanin yani markaa cayiman oo waxa weeye isagu markaa gaarnimadiisa loo garanayo waa ka cayiman yahay ashyaada kaleoo waa laga garanaya waa mucayan waana la arkaya waqad yukhaaabu hayru lmushaahadi waana dhacdaa in lala hadlo oo lala khitaabo hayrulmushaahadi midaan la arkayn ida kaana mustaxdaran fi lqalbi hadduu yahay qalbiga mid lagu soo xaadirinayo oo qalbigiibuu markaa waxaw xaadir ku yahay dee wuxuu ka dhigan yahay kalmushaahadi ayuu ka dhigan yahay naxwu iyaaka nacbudu allahow adoo keliyaanu ku caabudaynaa yani allah ma arkayo markan isagaan allah arkayn haddana waxa weye waa mustaxdar fi lqalbi wuxuu ula hadlayaa oo u caabudayaa siduu arkayoo kale an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak siduu arkayoo kale ula hadlaya allah dee meel walba waa og yahay waxa ku sugan dee inagaan arkayn isagoo ina arkaya inagana dee dalaa'ishiisii iyo aayaadkiisii iyo makhluuqaadku abuuray ee wuxuu sameeyey aynu arkaynaa marka cid waxa weeye maqan indheheenna hayb haba ka ahaado ha ka qarsoonaadee qalbigeennina wuxuu yahay mid ku xaadira marlabaadkana labaadkana wuxuu yahay markaa mid ina arkaya oo ina taalacanaya oo cilmigiisa iyo ogaalkiisa inugu weheliya ayuu yahay masale kale oo markaa waxa weeye misaalkan aan ahayn haddaynu tilmaanno cid aan xaadirba ahayn ayaa qalbiga inay ku xaadir tahay aawadeed loola khitaabaa masaleno kale nebiga calayhi salaatu wasalaam marka atixiyaadka la akhrinayo waa la salaamaya khitaab baana ku sugan assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh khitaab baa ku jira maala xadiiska nabiga sal allahu aley wasalam ee sheegaya atixiyaadka waxaa ku soo arooray assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh nebiga isagoo aan xaadir ahaynoo joogin ayaa haddana saa loola khitaabaya hadday tahay markuu noolaa iyo hadday tahay markuu dhintayba sida saxiixana waxaa fiican in waxa weeye eh, sidaa khitaabka in loo akhriyo oo sida saxaabada qaarkood assalaamu cala anabiy waagii dambe u isticmaaleen waxaa ka fiican sidii ay ku soo aroortay xadiidka in loo akhriyo mar walba saxaabaduna kuma ijmaacin assalaamu cala anabiy markii dambe in la isticmaalo walow saxaabada qaarkood haba ka sugnaato ha ka saas aawadeed sawaabku wuxuu noqonayaa assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatu mar leeba in la isticmaalaayo maxaa calayka loo odhanayaa iyadoo nebiga aanu joogin waxaa la odhanaya waa mustaxdar fi qalbi qalbigii baa lagu soo xaadiriyey maadaama qalbigii lagu soo xaadiriyey saasaa markaa waxaan yani loola khitaabaya suurada khitaabka loo isticmaalaya maaha nebigu inuu maqlayo calayhi salaatu wasalaam mar la yidhaha assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatu waayo dee markuu nebigu noolaaba muslimiinta ka maqani ama madiine markaa ha joogaan ama maka ha joogaan ama markaa waxawe meelo kale ha joogaanbe dee assalaamu calayka ayuha nabiyu bay odhan jireen daliil sheegaya inuu nebigu maqlayana ma hayno daliil sheegaya inuu nebigu maqlayana ma hayno marka waxay noqonaysaa noocan marka weeye ida kaana mustaxdaran fi lqalbi waxa weeye waa suurada khitaabka waa la isticmaalaa tanna waa noocaas weeye wahayru lmucayani ida qusida tacmiimu lkhitaabi likuli man yumkinu khitaabuh kaan mucayanka ahayn oo shakhsi gaara ah haddaan lala hadlaynin idaa qusida bihi haddii looga jeedo tacmiimulkhitaabi khitaabka in la caam yeelayo haddii looga jeedo oo lagu caam yeelayo likulli man kii dhammaantii yumkinu ay suuroobayso khitaabuhu in lala hadlaa ay suuroobi karto in lagu caam yeelayo hadduu muraadku yahay waxaana loo caam yeelaya cala sabiili badel laa cala sabiil shumuul si bedelaa loo yani caam yeelayaa oo lafdiga la isticmaalayo fardi in lala hadlayuu u eg yahay ha yeeshee shakhsi mucayana looma jeedo fardigu marba mid buu noqonaya wa kullu man yata'ataa eh, lahu alkhitaab waa mid kastoo uu suuragel yahay oo ka iman karo in lala hadlaa ayuu ku dhacayaa laakiin mid mucayana lagama tilmaamayo waa mid kasta ka bedelo mid kale saar kaannahu shakhsi walba gaarkiisa in loola hadlayo laleeyahay sidaas lagu leeyey wa hayru lmucayani kaan mucayanka ahayn markuu ku yidhi waqad yukhaatabu hayru lmushaahadi ayuu wuxuu ku cadfay wahayru lmucayani marka hayru waxay ku cadfantahay hayruda wuxuu macnuhu dhacayaa wahayru lmucayani waxaa kaloo lala khitaabaa hayrulmucayani midaan mucayan ahayn oo aan mid gaaroo cayiman ahaynna waa lala hadlaa oo waa lala khitaabaa laakiin goormaa lala khitaabaa idaa qusida marka loo jeedo oo loo qasdo tacmiimulkhitaabi khitaabkiiyo hadalka in la caam yeelayo la hadalka lagu caam yeelayo likulli man kii dhammaantii lagu caam yeelayo yumkinu khitaabuhu uu suuroobayo in lala hadla ay dhici karto marka lagu caam yeelayo ayaa midaan mucayan ahaynna eh, lagula khitaabi karaa khitaabkii oo lala hadli karaa ka aan mucayanka ahayn ee in la caam yeelayo looga jeedana waxaa lagu caam yeelay lafdigu waa mufrade cala sabiil badel wado bedel baa lagu markaa caam yeela kaanahu in kan markaa lala hadlayo haddana laga bedelayo kan lala hadlayo haddana laga bedelayo kan lala hadlayo waxaa ka fiican in la yidhaahdo yani waxaa lagula hadlayaa likulli man yata'ataa lahu alkhitaab mid kastoo uu suuroobi karo oo ka iman karo in lala hadla ay dhici karto shakhsi walba kaannahu in gaarnimadiisa loola hadlayo oo laleeyahay shakhsi walowba sidaa iyo sidaas markaa yeel ama sidaa ogow marka tacmiim baa looga jeedi karaa mid mucayanana marka hadalka kuma xidhna laakiin lafdiga lagu hadlaya waa lafdi macrifo ah marka caamiyeelis haddana looga jeeda naxw alla'iimu man idaa axsanta ilayhi asaaa ilayk alla'iimu ka xumi lu'migu waa xumaanshaha waa didu sharafta iyo wanaagga waxa ku ah baa la yidhahdaa alla'iimu ka xumi ee sharaf ka maran ee markaa waxawa yani gunta ahi man ida axsanta ilayhi waa ka haddaad u samafasho ilayhi isaga aad u samafasho asaa ilayka ku xumaato falayo xumaan kuugu abaalgudaya waa ka abaallaawaha weeye kaasaa la'iim ah axsanta markuu leeyahay yuu la hadlayaa axsanta khaatib mucayanoo hebele lama hadlayo wuxuu la hadlayaa shakhsi walba wuxuuna tilmaamayaa mucaamalada ruuxaasi inay xun tahay buu tilmaamayaa mucaamaladiisu inay xun tahayna ruux gaara kuma gaar aha mid walba markaa mar hadduu mucaamalo xun yahay dee dhaqankaa xunbuu kula dhaqmayaa cid kastoo u samafasho waa xumaynayaa ciduu wanaag u falayaa ma jiro ciduu wanaaggii uga abaalgudayaa ma jiro ciduu markaa is odhanayo kan baa markaa waxaa weeye wanaag kuu falay ee dee iska ilaali ma jiro ya waa abaallaawe kii wanaagga loo falayba ma moodin abaallaawe weeye kii wanaajiyey buu xumaynayaa kii markaa dhibaatada ka badbaadiyey ayuu markaa isagu dhibaato la doonaya oo la raadinaya marka waxaa looga jeedaa in markaa waxaa weeye la faafiyo kaasi inuu xun yahay oo qof weliba ka taxadiro iska jiro marka axsanta ilayhi shaksi mucayana lagama tilmaamay adigu haddaad u samafasho ayuu sidaa kugu faraya muraadku ma aha kaanahu in la ruux walowba kaa doontaba noqoo ruuxaas la'iimka ah haddaad wanaag u fasho wuu ku xumaynayaa shaksigaa doonto noqo adigu waa caam tacmiim baa looga jeeda mid mucayana in lala khitaabayo hebel ah cali ah ama faarax ah ama geedi ah maaha waxaa ka mida ah beydkii uu shaacirku yidhi idaa anta akramta alkariima malaktahu wain anta akramta alla'iima tamarada adigu haddaad sharafto mid sharaf leh qalbigiisaad hananaysaa yaa wanaaggaad u gashaa ku weynaanaya jubilat alquluubu calaa xubi man axsana ilayha waa dadka kuramada ee sharafta leh ee garanayo markaysa marka wanaagga loo falay ee ka abaalgudi karaa wa in anta akramta la'iima tamarada haddaad sharafto mid markaa wa la'iim ah oo markaa shakhsi ahaan u xun waxa weeye wuxuu samaynayaa inuu ruuxi markaa wa ku giriifo oo marka waxa weeye yani ruuxii ka hor yimaado waxaaba laga yaabaa ruuxa u samafala inuu ku soo dheereeyo xagga qur-aanka haddaynu ka tusaalayno walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim walow taraa culammada qaarkood waxay yidhahdaan nebigaa lala khitaabaya calayhi salaatu wasalaam ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxaa lala khitaabayaa cid kastoo khitaab ka suuragel yahay kaannahu leeyahy shakhsi walowba haddaad arki lahayd xaalkoodu saasuu ahaan lahaa ya waxaa la mid a xadiiska lagu soo wariyey bushaarada loo bushaaraynayo dadka mugdiga habeenkii salaadda u soo gudaya bashir ilmashaa'iina fi اdulami ila almasaajidi biاnnuuri taami yowma alqiyaama ma shakhsi gaara la leeyahy u bushaaree maya waxaa laga tilmaamaya mid kastoo inuu bushaareeyaa ka suuragal tahay oo uu bushaaradaa gudbi waa tacmiim baa looga jeeda waxaa ka mida beytkii shaacirkuu yidhi laa tatlubanna dunuwa daarin min khaliilin aw mucaashir abqى liasbaabi almawaddati an tazuura walaa tujaawir laa talubanna ha doonin dunuwa daarin min khaliilin aw mucaashir dunuwa daarikana waa loo soo naqliyaa ha raadinin guri inuu u dhowaado mid saaxiib ah ama mid kula dhaqmaya inuu gurigaagu u dhowaado ha raadinin oo bimacnaa cidda isjeceshihiin inaad deris noqotaan iska jir abqaa liasbaabi almawaddati an tazuura walaa tujaawir jacaylkaa sababaha keensada waxaa ee jacaylkii u daa'imis badan inaad soo booqato waanad la dirsin ma shakhsi mucayanuu la hadlayaa maya waa xukum caamuu sheegayaa uu leeyahay ka fogaada inaad markaa deristaan si aydaan isu marka waxa weeye mid mucayana loogama jeedo qusida bihi tacmiimu alkhitaabi likulli man yumkinu khitaabu waxaa looga jeeday in khitaabka lagu caam yeelayo mid kastoo khitaab ka suuragal yahay muraadka looga jeeday saas weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk